alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wala aali muxamed wasalama tasliima kaiira eh, asarka saddex iyo siddeetan qaala albukhaariyu qaala cataa bukhaari wuxuu yidhi cataa wuxuu yidhi waa cataa ibnu abi rabaax waa taabiciintiibuu ka mid ahaa waana cilmi badnaa waa caalimu maka waa caalimkii reer maka idaa taayaba aw labisa jaahilan hadduu udgoon ismariyo aw labisa ama uu xidho maryaha noocii loo diidaayay uu xidho jaahilan xaaluu jaahil yaho aanu garanayn xukunka aw naasiyan ama xaaluu ilowsan yahay oo aanu xasuusnayn falaa kafaarata calayh wax kafaarihi ma saaran sheekhu wuxuu isdhex gelinayaa aasaartii iyo axaadiistii abukhaari waxaa la ogsoon yahay inuu aahaar fara badan qoro khaasatan markuu tarjamada ama baabka uu baabaysto marar badan buu wuxuu soo arooriyaa ama qowl saxaabi ama qowl taabici ayuu soo arooriyaa kadib wuxuu sheegaa axaadiista mawduucan u daliishanayo taasuu sheegaa marka aahaarta mucallaqa ahi iyagu kama mid ahaa ashyaaduu sixadooda isku laazimiyey kama mid aha waxay noqon karaan markaa saxiix waana ka baaqan karaan si tacliiqaanu u soo arooriyaan oo bukhaariga waxaa ku sugan mucallaqaad fara badan inkastoo badankooda u xidhiidhiyey oo meel kale ay ku soo aroortay iyadoo musnad ah iyadoo mawsuula sanadku xidhiidhsan yahay ku timi yacnii kun iyo saddex boqol iyo koob iyo afartan mucallaqa ayuu soo arooriya mucallaqaadka uu soo aroorinayo aahaarta kale uu keenayaa waa ka baxsantay waa inta axaadiis saa u tacliiqina marka badankooda waa xidhiidhiyo mawsuul buu u keenay boqol iyo lixdan mooyaane marka masaa'isha uu dooranayo waxaa laga gartaa bukhaari ama tarjamada ama aahaarta uu keenayo waa caadata bukhaari bukhaari caadadiisa weeye madhabka uu dooranayo haddii la isku khilaafo waxaa laga garanayaa waxa uu baabaystay iyo aahaarta uu keenay ayaa laga garanaya cadaa ibnu abi rabaax waxa uu yidhi ruuxii muxrimka ahaa hadduu udgoon ismariyo udgoonkuna wuxuu ka mid ah waxyaalihii loo diidanaa ama isagoo ka jaahila uu ismariyo udgoon buu ismariyey isagoo ka jaahila ama isagoo illowsan buu ismariyey wax kafaari ma saara sababtu waa maxay yacnii ilowshiyaha ayaa cudurdaar ah iyo jahliga masaladan culammadu iskuma waafaqsanaa waa isku khilaafsan yihiin bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin kuma dembaabayo oo dee ilowshiyaha ayaa cudurdaar ah iyo jahliga laakiin kafaaradii waa inuu la yimaadaa kafaaradii dhici maysa bay leeyihi lakiin dembigaa ka dhacay in allaha wadaca an ummati alkhata'a wanisyaana wama stukrihu calayh xadiiskana culamada qaarkood haba cileeyaanbe oo ha daciifiyaan waxaa jira culamada qaarkood oo quweeyey mar labaadka waxaa kaloo jira adilo kale oo isla mawduuca ku saabsan isla mawduuca sheegaysa oo wixii lagu gafo inaan loo qabanin qofka oo khata uga dhaca ama ilowshiye uga dhaca ama jahli uga dhaca taasina waxay ka mid tahay raxmada ilaahay uu khalqigiisa u naxariisanaya ka mid in wixii taaqadooda ka baxsan ee ayna awoodi karayn laga cafiyey maxaana ka mida waxa ay ilaawayaan ama waxay ka jaahilka yihiin xukunkooda ayna maqalba waayo haddii la yidhahdo qofka haddii la odhan lahaa wax kastoo kaa dhaca waa lagu qabanaya dee waxay noqon lahayd marka arrin cusriyo adag bay noqon lahayd arrin adag ayay noqon lahayd marka calaa kulli xaal sidan marka waxa weeye hadda uu sheegay cataa uu sheegay culamada madaahibta iyo a'immada madaahibtana qaar ka mida doortay oo qowlkaas ikhtiyaaray waana qowl min xaysu nadar qawi awey xadiidka afar iyo siddeetan can anasin radia allaahu canhu qaala qadima anabiyu sala allahu aleyh wasalam almadiina anas wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa madiine yimi wa umira bibinaa'i almasjid waxaa la amray in masjid la dhiso ayaa la amray oo xagga ilaahay baa laga soo amray macnuu wuxuu dhacayaa allah baa amray fa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yaa bani najaar reer bani najaarow waa jilib ka mida jilibbada ansaarta ka mida waana jilibkii nebiga calayhi salaatu wasalaam bahayeeyada u ahaa oo waxay dhaleen cabdulmualib bay dhaleen cabdulmualib waxa dhalay yacnii jilibka bani najaar la yidhaahdo ayaa dhalay mudnaashana waa loo sheegay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau uhi khayru duuri alansaari banu najaar guryaha ansaabta waxaa ugu khayr badan qoladaa reer banu najaar markaasuu deedna qolyo kalena sheegay ay ka mid yihiin bani cabdilashhal iyo bani saacida adigu markaa saddex kaluu la sheegay afartaa guri ayaa ugu khayr badan guryaha ansaarta wa fii kulli duuri alansaari khayr guryaha ansaartao dhanna waxaa ku sugan khayr baa ku sugan xoogaa nowcan maa wuxuu jeclaystay sacd ibnu cubaada dee qolada marka ugu mudan in iyaga lagu sheego isaguna marka waxaa weeye afarta ayuu ka mid ahaa oo wuxuu ahaa bani saacida marka dabeedna waxaa lagu yidhi oo idinka afartii lasoo xulay baaba laydinku daraye qaar baa afartii lasoo xulayba aan lagu darin hadal noocaasaa lagu yidhi yaa bani najaar ree bani najaarow saaminuunii ila baayactama oo lacagta iga siinaysaan bogcaddan ama dhulkan ii sheega ay baayicuunii bithaman lacag igula baayactama fa qaaluu waxay yidhahdeen laa natlubu samanahu ila ila allah waxay yidhaahdeen lacagtiisa ma doonayno xagga allah annagoo ka doonayna mooye cid kale kama doonayno axad kalenu ka doonayna ma jirto ilaaduna waa bimacnaa min allah inuu aakhire naga abaalmariyo oo sawaab wanaagsan nagu siiyo ayaannu rajaynaynaa oo bimacnaa saasaanu u bixinay dhulkan in laga dhigo masjidka fa amara waa amray nebigu calayhi salaatu wasalaam biqubuuri almushrikiin wuxuu amray binabshi qubuuri lmushrikiin in la qodo xabaalihii mushrikiinta oo laga soo saaro ayuu amray marka binabshi ayaa markaa qadaran fa nubishat markaasaa xabaalihii la qoday oo laga soo saaray maydadkii gaalada laga soo saaray iyo lafahoodii laga soo bixiyey uma bilkharibi suwiyat bilkhirabi fasuwiyat markaa dabeedna waxaa la amray bitaswiyati alkhirab meelahan godgodka ah ee godgodan ee goofafka ah in marka waxa la simooo la buuxiyo oo dhulka la simo marka khirabku waa meelahan godan weeye culamada qaarna waxay yidhahdeen meeshu haddaynay si wareega u godnayn yacni marka lama yidhaahdo khirba iyo khirabtoona laguma itlaaqo calaa kulli xaal waa godka markii xabaalihii dee waxaa laga soo saarayey de waxay keensanaysaa marka waxa meeshii in la qodo oo meesha ay godan tahay marka wa binnakhli geetimiiradyadii buu amray oo faqutica waa la gooye fasafu nakhla waxay safeen geetimireedyadii bimacnaa jiridadoodii waxay safeen qiblat almasjid masjidka qibladiis xadiiskan muslimna waa la soo wariye bukhaari iyo muslim waa isku waafaqeen marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimiba masjidka inuu dhisay xagga ilaahay baana laga soo amray inuu masjidka dhiso masjidkana waxaa loo jeedaa masjid arasuul sala allahu aleyh wasalam ayaa loo jeedaa masjidka rasuulka dhulkuu doonay nabigu inuu ka dhiso masjidka dee hanti dad bay ahayd oo dad baa lahaa geetimireedyana waa ku yaalleen xabaalona waa ku aasnaayeen laakiin xabaalo xabaalo muslimiin may ahayn xabaalo gaalay ahaayeen xabaalo gaalo ay ahaayeen saas aawadeed waxa markaa uu sameeyey inuu markaa qoladii beerta lahayd inuu weydiisto oo yidhaahdo iga iibiya kuma odhan markaa soo tabarruc oo keena markaysa markaa dhulkan waqfa oo maat wuxuu ku yidhi iga iibiya ayaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lacagta iga iibinaysaan ii sheega waxay culamada qaar ka qaataan ruuxa badeecadda lihi inuu gorgortanka hore leeyahay yani waxaasaan siinayaa intaa maiga siisanaysa waayo dee nebigu waxma sheegin isagu ma odhan intaasaan idinka siisanaya lakiin iyagu marka waxa yani weydiiyey si u arko waxay markaa iyagu qabsadaan waxaa laga qaadanayaa xadiiska masaa'isha lagala baxayo ka mida waqafkii inuu fiican yahay oo xagga allah markaa sawaabkiisa laga rajeeyaa inay ka fiican tahay yani dheefta adduunyo waayo saxaabadii waxay laa natlubu amanahu ila ila allah ay ilaa min allah xagga allahun baanu ka doonaa gees kale ka doonmi waxaa kaloo laga qaadanaya xabaalaha mushrikiintu inayn xurmo lahayn haddii loo baahdo la fagi karo oo inta marka waxa lasoo fago yacni lafahana marka waxa laga saari karo xabaalaha gaaladu inayn xurmo lahayn ayaa laga qaadanaya haddii loo baahdo la fagi karo lagana saari karo waxaa kaloo laga qaadanayaa meel ahaan jirtay xabaalo mushrikiin in masjid laga dhigaa inay bannaan tahay marka xabaalaha laga faga dabadeed waa xabaalaha gaalada wey xabaalaha muslimiinta iyagu waxay leeyihiin xurmay leeyihiin xurmadooda in la ilaaliyana waa tahay meeshana waxa weeye in haddii ay u soo horreeyeen xabaaluhu in loo daayo weeye masjidna aan laga duldhisin marka haddii waxa weeye masjidkii xabaaluhu isku gelayaan waa la iska dayn lahaa oo korkuunbaa laga dhisi lahaa laakiin waa laga saaray taasina waxay ku tusinaysaa masjidka iyo xabaalnimadu inaynay kulmayn ayaa laga qaadanaya xabaalaha muslimiinta laftooda culammadu waxay sheegaan ashyaadii loo fagi karo oo loo soo markaa waxa weye yani ay dhici karto in loo fago haddii kaleo marka asbaabtaasi ayna jirin dee in la fagaa ma bannaana waxay noqonaysaa dulmi ayay noqonaysaa wuxuu amray nebigu calayhi salaatu wasalaam markii xabaalihii laga bixiyey dabadeedna in marka dhulka laysku simo oo marka waxaweye la sallaxo oo meel marka kala dheer si aanay u yeelan iyo meel goda in markaa laysku simo meesha godka la buuxiyo geed timireedya haddaba ku yaalayn geed timireedyadiina wuxuu amray in la gooyo waa la gooye amar rasuul baa lagu gooyey calayhi salaatu wasalaam culamada qaarkood waxay ka qaadanayaan dhirta dadku ay beeraan inaan la xukum ahayn dhirta sabab dadku ay la yimaadeen la'aanteed ilaahay uu soo bixiyey ee sidaa ku soo baxay inaan la mid ahayn dhirta dadku beeraan in la gooyn karo ayaa ahlucilmiga qaarkood ka deliishadeen waana masale culammadu isku khilaafeen oo jumhuurka culammada waxay qabaan markii la yidhi waxaweye dhirteeda lama gooyo xaramka dhirtiisa lama gooyo xaramka waxay yidhahdeen waa dhirta asliga ah ee bini aadamku aynay beerin bini aadamku kuwaynay beerin kuwaa weeye kuwaan la goynin laakiin kuwii aadamigu ay beereen yacni way goyn karaan jumhuur ahlicilmi saasay mareen kafaarna ka iman mayso dembina ka iman maayo laakiin cala kulli xaal bacdu ahlilcilmi oo khilaafay baa jira oo shaafici ka mid yahay oo iyagu ay leeyihiin waxa weeye dhammaan waa in la daayaa kii la gooyana waxaa ka imanaysaa kafaaradii baa ka imanaysa laakiin jumhuurku sida kale mareen oo in dhirtaa waxa weeye eh, dadku ay beereen in marka ay goosan karaan inay goyn karaan yacni saas yadaabay jumhuur ahlicilmi ay ku tageen madaahibtuna u badan yihin madaahibtuna saasay u badan yihin xadiiskana wuxuu ka mid yahay waxyaalaha u daliilka saasuu ka mid yahay qaar baa doona inay ka daliishadaan madiina inay xaram ahayn laakiin istidlaalka si ay ka daliishanayaan dee sax noqon maayo waxaana lahayaa daliil saxiix oo sheegaya inay madiina xaram tahay sida makiba xaram u tahay ya maa bayna cayrin laa sawrin xaram yacni cayr iyo sawr inta udhaxaysaa waa xaram waa laba buuroodoo markaa ku yaalla madiine ku yaalla marka sida saxiixii waxay tahay jamaahiirta culamaduna ku tageen madiina inay xaram tahay Eh, lagana ilaalinaayo in ama dhirtii la gooyo ama ugaadhii markaa lagu ugaadhsado gudaheeda ama ashyaada la midka xadiiska shan iyo siddeetan can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam yaati dajaalu dajaal baa imanaya wa huwa muxaramun calayhi an yadkhula niqaab almadiina iyada oo ay xaaraan ka tahay dajaal inuu galo albaabada markaa madiina inuu galaa iyaday xaaraan ka tahay ayuu imanayaa oo yanzilu bacda sibaakhi wuxuu degayaa meelaha didibada ah allatii taasoo bilmadiinati madiine ku sugan waxaa loo jeeda agagaarkeeda ku sugan madiine gudaheeda ma soo gelaye agagaarkeeda ku sugan waa meel ka baxsan madiina oo laakiin ku soo dhow halkaasuu ka soo markaa ayuu degaya fa yakhruju ileyhi yowmaidin maalintaa waxaa u baxaya rajulu nin baa u baxaya ninkaasoo huwa khayru nnaasi dadka ugu khayr badan aw min khayri nnaasi ama wuxuu yidhi dadka kuwa ugu khayrka badan buu ku jiraa fa yaquulu wuxuu ku odhanaya ashhadu annaka addajaalu aladii xadasanaa canka rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam xadiisa waxaan ka markhaati kacaya inaad dajaalkii tahay alladii kaasoo xadasanaa canka uu nooga kaa warramay rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay xadiisa warkiisii uu nooga sheego nooga kaa warramay fayaquulu dajaalu wuxuu odhanayaa dajaal waa dajaal cawar ara'ayta in qataltu haada suma axyaytuhu waxaa ka warrantaan haddaan kan dilo suma axyaytuhu dabeedna aan soo nooleeyo hal tashukuuna fi lamri miyaa ka shakinaysaan amarkayga arrinkayga miyaa ka shakinaysaan arrinka miyaa ka shakinaysan waxaa loo jeeda arrinkayga miyaa ka shakinaysaan yacni waxaan sheeganaya inaan ahay miyaa ka shakinaysaan fayaquuluuna waxay odhanayaan laa maya waxaa odhanaya kuwii waafaqsanaa odhanaya ee raacay fayaqtuluhu ninkii buu dilayaa uma yuxyihi deedna soo noolaynaya fayaquulu wuxuu odhanayaa ninkii xiina yuxyihi goortuu soo nooleeyo wallaahi maa kuntu qadtu ashadda basiiratan mini alyowm wallaahi allah baan ku dhaartay ee maa kuntu ma ahayn qadtu weligay ashadda basiiratan mid garashadaan ku garanaayo ay ka daraansho badan tahay minii aniga xaggayga ee ama basiiradaasoo minii aniga xaggayga ka ahaatay alyowma maantadan gudaheeda bimacnaa sidaan maanta kuu garanaya ayaaba ka badan sidaan markii hore kuu garanayey haddaad isii caddaatayba fa yaquulu dajaalu wuxuu odhanayaa dajaal aqtuluhu ay aqtuluhu miyaan dilaa oo marka loo fasiro istifhaam oo su'aal loo fasiro waxay noqonaysaa hamsadii kale in la xadfay siday shuraxda qaarkood ay baraarujinayaan haddii khabarnimo loo fasirona waxay noqonaysaa waxba kama xadfana in la yidhaahdo ou leeyahay waa dilaya ninkan atbaacdiisibula hadlaya falaa yusallatu calayhi laguma sallidayo mar dambe mar dambe dib uma dili karo xadiiskan bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen xadiiskan wuxuu ku tusinayaa dajaal cawar aakhiru zamaanka inuu imanayo waa tilmaamaya adilo kaloo badanna waa ku timi dajaal cawar inuu imanaayo soo baxaayo aakhiru zamaanka inuu soo baxayo marka dambena uu dili doono ciisa bnu maryam ciise bnu maryam uu dili doono dajaal dajaal waa la dilayaa ciisaana dilaya marka inta ka horraysa waa iska xidhan yahay dajaal marka dajaal cawar maka iyo madiine ma geli karo sida xadiiska soo socdaa baynoo sheegeen bal aan ku darno isagana xadiiska lix iyo siddeetan can anas ibni maalikin radia allahu canhu can inabiy sala allahu alay wasalama qaal laysa min baladin ila sayada'uhu dajaal dhul ma jiro ilaa sayata'uhu inuu cagadhiganayo mooyaane addajaalu dajaal inuu cagadhiganayo bimacnaa inuu gelayo mooyaane dhul ka badbaadayaa ma jiro ilaa makkata waalmadiina makiya madiine mooyaane laysa min niqaabiha naqbun dariiqyada maka iyo madiina kama mid aha yacni dariiq kama mid aha ama albaab kama mid aha ila calayhi almalaa'ikatu saafiina inay malaa'igtu korkiisa ku sugan tahay mooyaane yacni ariiqaas iyo meeshaa laga galo maka ama madiina saafiina xaalay safan yihiin bay ku sugan yihiin meeshaas malaa'igta gaadhka haysa yaxrusuunaha way ilaalinayaan uma tarjufu almadiinatu biahliha alaasa rajafaat intaa dabadeed waxaa ruxmaysa madiine ayaa ruxmaysa saddex markaa gariir bay ruxmaysaa fayakhruju ilayhi kullu kaafirin wa munaafiqin waxaa u baxaya oo dajaal u tegaaya intuu madiine ka baxo gaal kasta iyo munaafiq kasta ayaa u tegaya oo ka baxaya madiine dajaal cawar bay u tegayaan adilada ku aroortay dajaal cawar inuu jiro oo iman doono akhiru zamaankana soo degaayo waa adilo fara badan weeye axaadiis mutawaatir ah ku timi axaadiistu aad bay u badantay mawduuca sheegis marka waxaa waajiba khabarada uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in sideeda loo ictiqaadiyo loo rumeeya waajiba waxyaalaha kale laga qaadanayo waxaa ka mid ah dajaal cawar inaanu maka iyo madiine gelayn oo labadaa xaram ilaahay baa ka badbaadiyey laakiin beledada kale oo dhan waa tegayaa bacdu ahlicilmi xoogaa beledadoo dhan buu wada marayaa beled kastaba xoogaa waxay noqotay masalo ku yaro adag dabeed waxay ku xambaareen dhulka qaarkoodna isagaa tegaya dhulka qaarna dadkii atbaacdiisa iyo kaalmayaashiisa ahaa acwaantiis ayaa tegaya laakiin calaa kulli xaal wax ku xambaaraya oo kalifaya in saa lagu fasiraa ma jiro daahirkiisa in lagu fasiraa fiican oo la yidhaahdo yani xaqiiqatun beri walba u tegaya waxayna iyagu ka eegayaan muddadii oo kooban iyo markaa dhulka oo kala fog marka see dhulkaasoo dhan uu isugu wada marayaa haddii mar muddadu yarta dee muddadiina waxa weeye markaa iyada lafteeda maalmaha qaarkood baa dee sanad la mida marka saas aawadeed daahirkiisa in lagu socodsiiya fiican oo la yidhaahdo isaga ayaa tegayaba yani markaa laftiisa marka madiine iyo maka ma geli karo laakiin marka waxa weye wuxuu ka soo qooraansanayaa yacni markaa intaanu markaa gudaha magaalada soo gelin meelaha laga soo galo meel markaa didib oo ka mida ah ayuu isa soo taagayaa halkaas uga soo eegaya marka dambena ciddii marka waxa gaaladiiyo munaafiqiinta ahayd baa u bixi doonta intay gariirto madiini ayaa laga saarayaa iyo munaafiqiinta iyagoo baxaya waxaa kaloo laynoo sheegay inuu nin muumina dilayo ninkaasna isagaa u baxay culamada qaarkood waxay ninkaasi wuxuu ahaa khadir laakiin daliil ma leh nin baa nabiga inagu yidhi calayhi salaatu wasalaam magac sheegin waa mubham saas aawadeed wixii saasoo kale loo qariyo sida fiicani waxay tahay in ibhaamka lagu daayo mawdic cibrana waa intaas magac haddii marka la magacaabo faa'iide ziyaadaa ma kordhinayso haddana daliilna ku magacowna ma hayno khadirna waxay u badan tahay sida adilada laga fahmaayo cumuumaadkeeda inaan u noolayn oo dhintay marka hadduu noolaan lahaa khadir dee nabi maxamed buu u iman lahaa calayhi salaatu wasalaam uu gargaari lahaa oo u hiilin lahaa oo la dagaalgeli lahaa kullu daalikana markaa may dhicin hadday dhici lahaydna nabigaa sheegi lahaa calayhi salaatu wasalaam marka isaga ayaa calaa kulli xaal beleddoor dhan maraya say u dhici kartaa waxaa odhan wuxuu yidhi haddaan ninkan dilo aan nooleeyo dabeedna miyaa ka shakinaysaan arrinkayga kuwii atbaacdiisee raacay ayaa waxay yidhaaheen maya kama shakinayno waxaa lagu fasiray in loo jeeda kuwii waafaqsanaynaysa ay yidhahdeen haddii kuwa kale cidi ka tidhi waxay u yidhaahdeen baqasho ay ka baqanayaan bay saa u yidhahdeen laakiin wejiga hore asii fiican deed waa dilaya haddana waa noolaynaya afcasha caynkaasi ka dhacaysa dajaal karaamana ma aha mucjizana maaha maadaamay saas tahay waxaa markaa ay ahlucilmigu sheegeen oo ku xambaareen istidraaj looga jeedo isagaa la doonaya dembiyadiisu inay sii farabataan la rabaa si ciqaab weyn loogu ciqaabi lahaa markaas ashyaadaas ayaa gacmihiisa laga muujiyey si waxa weeye markaa dadka kalena loogu imtixaano dad kale waa lagu imtixaanaya laftooda oo dee kan raacaya iyo kan raacayn iyo ashyaadaas imtixaan saasaa jiray ashyaa kale waxaa ku soo aroortay axaadiista qaarkood in nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dajaal inuu soo marayo eh, meel abaara dabeedna marka waxaa roobka odhanayo marka waxa da dabeedna roobkii da'yo haddana u odhanayo nabaadka soo saara dhulkii ou nabaadka soo saaray waa imtixaan weyn waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal cid kastaoo khawaariqulcaadaad ka muuqataa waxyaalo markaa qariiba ah oo dadka caadadooda khilaafsane ay gacmihiisa ka muuqdaan inaanu ahayn eh, weli aanu ahayn ama inayna karaamo ahayn dajaal oo gaal ah ayaa ashyaada haddana markaa waxa loo fudaydinayaa si isagana dembigiisa u bato dadka kalena loogu imtixaano dadka kalena loogu imtixaano markii labaad ma dili karo ninkii xagga ilaahay baa laga badbaadiyey marka waxuu noqday mid aanu dili karin marka laysa min niqaabiha naqbun ila calayhi almalaa'ika dariiq dariiqyada madiine ka midi ma jiro maanaa laga soo gelaya albaabadoo kale uga dhigan in waxa weeye e, malaa'iga ay ku sugan tahay mooyaane malaa'igtaasna waxay ka celinayaan in waxa weeye uu dajaal soo galo waxyaalahay ka celinayaan bay ka mid tahy xadiiska toddobiyo siddeetan can cabdillaahi radia allahu tacaala canhu cabdullahi ibn mascuud waxau yidhi kunna maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam waxaanu ahaan jiray qaar nebiga la jirkiisa abaanu ahayn fa qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam man istataaca albaa'ata falyatasawaj ku kastoo guur awoodaa falyatasawaj ha guursado waxaa loo jeedaa baa'ada manzilka waa la yidhaha guriga waxaa laga tilmaamaya un calaa kulli xaal yacni kharashkii guulka ruuxii haya ayaa laga tilmaamaya wuxuu ku guursado kiile ama weji labaad waxaa kaloo la yidhi in marka laga tilmaamayo baa'ada yacni ruuxii markaa guur awoodaya oo bimacnaa waxa weeye xagga yacni markaa quwadii ay ku sugan tahay oo markaa ugu tegi lahaa in laga tilmaamayo laakiin calaa kulli xaal asal ahaan waxaa loo isticmaalaa baa'ada yacni waxaa loo isticmaalaa in guriga looga jeedo waxaana laga tilmaamayaa hadda yani mu'natu nikaax baa laga tilmaamaya kharashkii guurka kii awoodaya ha guursado fa inahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarji maxaa yeelay guurka u guursada aqadu lilbasari waa u markaa indhalaabka waa u badantay indhaha inay xaaraanta qofka ka laabto taas ayaa ku badan oo ay keensanaysaa waa u laabis badan tahay lilbasari aragga waynanu indhaha la raacin dumarka iyo wax la midka wa axsanu waa u markaa dhowrsoonaan badan tahay iyo u ilaalin badan tahay lilfarji xubinta tarankana oo inuu zinadii ka dhowrsoonaado ayaa imanaysa ou xalaasha ku kaaftoomo xaaraantii kaga kaaftoomo waman lam yastatic ku kastaan kari karin fa calayhi bisawm sawmka ha laazimo ha soomo fa innahu lahu wijaa waayo soonkaa u soomaa wuxuu yahay yacni markaa tumisoo kale uga dhigan yihi yacni waxa weeye wijaaga aslaan waxaa la yidhahdaa wankoo kale marka la tumo marka waxa weeye markaa hadhow aanu marka idihii kori karin yani taasaa loo isticmaala marka shahwadiisii wax jebiya oo tuniin oo kale uga dhigan ayuu noqonaya marka wijaagu xaqiiqatan dee ma aha in la tumaye waa kal wijaa'i baa macnuhu u dhacaya marka waa tashbiih baliiq nooca la yidhaahdo waa tashbiih xeeldheeraansho badan weeyaan macnahaasaa laga tilmaamaya cabdullahi bn mascuud xadiiska bukhaariiyo muslim weeyaane cabdullahi bn mascuud wuxuu yihi wuxuu nebigu nagu yidhi yaa macshar ashabaabi man istataaca minkum albaa'ata falyatasawaj annagoo dhallinyaro ahoo waxaanu haysanna aynay jirin aanu dhallinyaro nahay ayuu nagu yidhi yaa macshar ashabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj qadarkaa hore hadda sheikhu waa xadfay laakiin xadiiska waa ku jirta annagoo dhallinyaro ah aan waxba haysan ayuu sidaa nugu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kii guur awooda ha guursado waayo indhahana waa u laabis badan yahay xubinta tarankana waa u dhowris badan yahay kii awoodi kari waayaana soonka ha laasimo dadka qaar baa waxay yidhahdeen soonku waa nagu siyaadiyaaba annaga shahwada laakiin culammadu waa ka jawaabeenoo waxay yidhaahdeen goorta uu siyaadinaya waa markuu soonku yar yahay laakiin hadduu farabato oo markaa soonkii wax badan la soomo xaaladda noocaasa waa daciifaysa oo dee cuntadana habeenkii layska iska yareeyo aba soomeedda hadduu markaa waxawe qallihii yani wax allo wixii ku baaqday oo dhan uu qallaynay ya habeenkii marka waxaweye sidii qiracadii waxu cunaayo dee waxaweye xaaladda noocaas kama imanaayo wixii soonka laga rabay waxaa ka mid ahaa sawaabna waa ka mide eh. yacni wixii laga rabay hadda waxa aynu u jeednaa xikmadii ahayd in la doonaayo shahwadii in lagu daciifiyo markaa ka iman mayso marka sidaas aawadeed siday uga timaado waa in soonkii la badiyaa cuntadana la yareeyaa oo wakhtiyada marka ama la cashaynayo ama la suxuuranayo yacni wax khafiifoo aan badnayn la cuno marka soonkii haddii la farabadiyo shahwadii waa jebinayaa qofku waa daciifayaa shahwadiisina waa daciifaysa laakiin haddii uu soonku yar yahay xaaladda noocaasa in shahwadii la jebiyaa ka iman mayso waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ah, in waxaweeye xalka ruuxa markaa shahwadii waa la tawjiihiyey xalaal baa lagu beegay xaaraantii baa laga ilaalinaya saxaabada qaarkood waatay yidhaahdeen yaa rasuul allah maysu dhufaannaa deedna nebigu u diiday calayhi salaatu wasalaam waxaana yidhahdeen saxaabada qaarkood hadduu nebigu u ogolaan lahaa waa iswada dhufaan lahayn dee saxna maaha markaa in laysdhufaano marka xalka asliga iyo xal bedeliya baa jira xalka asliga waa maxay waa guurka xalka bedeligana waa maxay waa soonka waa soonka wey guurkaana sii mudan manaafic badan mawdican marka la eegaayo shahwadii in lagu daciifiyo yacni in markaa xalaal loo jiheeyo oo xalaal loo adeegsado oo taas xaaraantii looga baaqdo waa xalka asliga weyi xalka bedeliga ee mu'aqadka ahina wuxuu yahay waa ku meelgaaro waa inta ilaa intuu wax ka helayo weeyaan waxay noqonaysaa waxa weeye xalka bedeliga ahi soonka inuu laazimo in soonka la badinayana waxaa laga garanayaa facalayhi bisawm soonka ha laazimo marka waa in soonkii aada loo badsado ayaa ka imanaysa haddii marka waxa weeye soonkii aan la badsan lana guursan ruuxana shahwadiisii ay badan tahay taasi waxa weyan xoogaa waxay ku keenaysaa dhib yacani xoogaa waxay u sababaysaa yacani dhib bay u sababaysaa yani waxa weeye sida markaa fiicani waa guurka in lala yimaado weeye qofkii markaa guursado u guursanaya aad xaaraanta kaga dhowrsoonaatidna waxaa loo ballan qaaday inuu ilaahay caawinayo halaaatun xaqun cala allahi cawnuhum saddex allah wuxuu isku waajibiyey kaalmada uu kaalmaynayo isku waajibiyey saddexdaana waxaa ka mid ahaa yacni waa nin guursaday oo guurkaa dhowrsooni ku doonaaya oo inuu xaaraan kaga dhowrsoonaado raba yani kaasna ilaahay waa caawinaya waa ballan qaaday waa xaqu ilaahay isku waajibiyey inuu caawinayo marka waxay ka mid tahay calaa kulli xaal saddexdii la caawinayee caawimadooda ilaahay ballanqaaday saddexdaasuu ka mid yahay waxaa laga qaadanayaa xubinta taranka in la dhowro iyo indhaha in xaaraanta laga laabtaa labaduba fadli weyn inuu ku sugan yahay oo aad u fiican tahay fa innahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarji sharcanna dee waa layna amray labadaba qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum wa qul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahun labadana waxaa la hormariyaa marka hore indhaha in la ilaaliyo oo la xafido oo la laabto xaaraanta laga laabtaa la hormariyaa oo laga hormariyaa xubinta taranka in la dhowro waayo sabab iyo musabab bay isu noqon karaan sabab iyo musabab ayay isu noqon karaan oo haddii markaa indhihii la sii daayo oo markaa xaaraanta lagu daawado xubintii taranku inay dhowrsoonaanna waa ka iman kartaa haddii laakiin indhihii xaaraanta laga laabto markaana waxaa imanaya in waxa weeye markaa xubintii tarankana in la dhowro waa iman kartaa laakiin calaa kulli xaal labadaba waxaa lagu heli karaa guurkaa lagu heli karaa waa dhacdaa dadka qaarkood iyagoo guursaday haddana indhaha inayna laaban ama inay markaa zina ku dhacaan laakiin taasi khaalib maaha dadka yani markaa wanaagsan mid waxaway haalib ku ah maaha calaa sabiil nudra inay uga dhacdo mooyaane xadiidka siddeed iyo siddeetan can zayd bni thaabit radia allahu tacaala canh qaala tasaxarna maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi waxaan suxuurannay nabiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa ayaanu suxuurannay suma qaama dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kacay ila salaati salaadda intikaatuu kacay qultu raawigii ka soo warinaya zayd ibnu thaabit baa wuxuu yidhi raawigii ka soo warinaya wuxuu odhanayaa kam kaana bayna aladaani wasuxuur intee u dhaxaysay adaanka iyo suxuurta intay u udhexayso aadaan odhan mayse bayna alaadaani ma odhanayse waa qalad waa bayna aladaani adaan a ah, haddaad tidhahdo aadaan waxay noqonaysaa dhego sax maha kam kaana bayna aladaani waalsuxuur intay u dhexaysay addimaadda iyo suxuurta aadaankii dambe la adimay qaala wuxuu ihi qadru khamsiina aaya waxaa u dhexaysay qadar konton aayadood la akhriyo aayadaha qaar waa dhaadheer yihiin aayadaha qaarna ma dhaadheere waa gaagaaban yihiin qaarna waa dhexdhexaad marka kontonka aayadood waxaa lagu xambaarayaa aayado markaa dhexdhexaada lagu xambaaraya oo nooca ugu markaa dhaadheerna laguma xambaaraayo nooca ugu yaryarna laguma xambaarayo nooca wasadka abaa lagu xambaaraya yacnii wakhtigoodii saxaabada wakhtigoodii saacada ma jirin saas aawadeed waxay wax ku yacni markaa calaamadsan jireen qadarka qur-aanka la akhrinayo iyo ashyaada lamidka reer miiguna waxay ku calaamadsan jireen yacni markaa ama wakhtiga geela la lisaayo ama wax la mida ama ashyaadaasoo kale waa xoolihii ku saabsan marka qiraa'ada kontonka aayadood la akhrinayana waxaa loo akhrinayaa si waxa weeye degganoo dhexdhexaada ah. si dudubisa maaha si aad loo jiidjiidayana ma aho marka waxa weye yani sakataadkooduna u badnaanayo waa si wasatoo dhexdhexaada ah loo akhrinayo qadarka intaa lagu akhriyo kale ayaa u dhexaysay adaanka iyo suxuurta waxaa laga qaadanayaa in la suxuurto marka la soomaayo aan suxuurta laga tegin waxaa xadiis sheegaya ahlu kitaabka soonkooda iyo soonkeenna waxaa u dhexeeya eh, suxuurta oo ahlu kitaabku ma suxuurtaan markay soomayaan marka waxay ka mid tahay khasaa'ista uu leeyahay eh, ummaddan ay leedahay ayay ka mid tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa in suxuurta wakhtigeeda marka waxa la soo dhoweeyo oo marka xagga waa beriga loo soo dhoweeyo ya aan kawda habeenimo la iska suxuuran ee eh, wakhtiga suxuurka wuxuu afdal ku yahay yani wakhtigan soo dhowaadka wakhtigaasoo afdal ku yahay waxaa laga qaadanayaa suxuurta in laysugu yimaadoo la wada cuno oo jamac lagu cuno lafteeda waa laga qaadanaya tasaxarna maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam waxaa kaloo laga qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabadu wax la cuni jiray taana waxa weeye inuu nebigu mutawaadic buu ahaa tawaaduciisu waa badnaa marka waxa weeye inuu saxaabadu wax la cuni jiray baa laga qaadanaya waxyaalaha laga daliishanaya waxaa ka mid a qadarka u dhaxaynaysa suxuurta iyo marka addimaaddu inay fiican tahay in yaro fasli u dhexeeyo si marka waxa waa beriga aynu uga dhicin dee in yar baa laga yaro hormariyey mataa kontonka aayad la akhrinayo laakiin calaa kulli xaal taasi laazim ma aha waa in wakhtiga uun habeenku isku jiro oo la suxuurto walow haba aadba ha ugu soo dhowaato wakhtiga waa berige haddii laakiin waagu ka dilaaco fajru saadiq suxuurta waa joojinaya jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhahen wuxuu afka ku hayana waa tufaya hadduu ogaado waagii inuu dilaacay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk